bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin <clears throat> wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigan waa kii afar iyo labaatanaad ee ka mida min anubda zakiya fi اlqawaacid اlasliya annowc اthaaliث bayaanu axkaami اlmuhimi min alumuuri الsaabiqa wuxuu sheekhu yidhi noocan waa noocii saddexaad ee ku saabsan caddayn in la caddayo axkaam اlmuhim kii muhimka axkaamtiisi min alumuuri الsaabiqa arrimihii soo hormaray arrimihii soo hormaray laba hadee nooc baa soo hormaro aad u muhiim ah noocii koobaad wuxuu ahaa maa tatawaqafu calayhi dalaalat اladila min xayu alsanad wاthubuut oo sixat اlisnaad kaga soo hadlay sanadkaas iyo hubuutkaasoo u laabanayay ijmaaca iyo sunnada iyo kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka hadda isun u baahnayn sanad la baadho waynu soo maray ama sunna inay sanadku aaxaadii iyo tawaaturi u qaybsamay waad soo marteen iyo aqsaamtiisii ijmaacuna isaguna uu ku sugnaado biltawaaturi wa bilaaxaad iyo daabidkiisii u dambeeya oo ahaa marba ninka ijmaaca soo gooray hadduu yahay caalim muطalica ee asal faasidan uusan lahayn fii naqli ijmaci wa xikaayatihi in la aqbalayo ijmaaca lana xujaysanayo ilaa la helo naqli sariixa fii hubuuti اlkhilaaf noociisa labaad soo martana wuxuu ahaa maa tatawaqaf calayhi aladilatu min xayu fahmu اlmacna macnaha fahamkiisoo ahaa alluga luqadii aqsaamteeda iyo hawlaheedii mufrad iyo taqsiim alfaad sheekhu wuu soo dhammeeyey marka qaybtii hadda u muhiimsanayd kitaabka ama uruq اlistinbaat ayuu hadda sheekhu noocan u guntay nooc kale unbaa jiro afraad oo kaga hadli doono exkaamkii iyo naskigii uu kaga hadli doono noocan waxaa u qiimo badan marka uruq اlistinbaat la marhaya waa abwaabta u qiimo badnayd buu caawa bilaabhaya amarka iyo nahyiga mudlaqa iyo muqayadka iyo khaaska iyo caamka iyo mujmal mubayin waaba lixdaaba lixdaasaa u waaweyn uruq istimbaad lixda u waaweyneyd ayuu ballaabaya amar iyo nahyigoo israacsan iyo masaa'ilkoodii khaas iyo caamka oo israacsan iyo masaa'ilkoodii mulaqa iyo muqayadka iyo masaa'ilkoodii iyo mujmal iyo muawalka cafwan mujmalka hadde mubayan baa ku hoosniman muawalkana daahir ayaa ku hoosniman waad soo marteen aqsaamtaadu lixda ayaa u waaweyn ayib marka tiibuu hadda inoo bilaabayaa baabkii u muhiimsanaabuuna u gudbay maxaa yeeley axkaamtu shareecadu waxaan samee iyo ha samaynan u weeye ayb wuxuu sheekhu uhi wa fiihi fusuulun noocan saddexaad fusuul ayaa ku dhex jirta jamcu faslin alwalu fasalka koobaad wuxuu ku saabsan yahay fi اlamri wاnnahyi faridda shay laysfarayo iyo wanahyi reebidda layska reebayo wuxuu ku hormaray amarka amarkuu ku hormaray lanna asagaa muhiimsan xagga marka la marahayo shariicada maxaa yeelay iyadaa u muhiimsan oo nahyigu farac buu u noqdaa amarka xagga laakiin caqliga marka la fiiriyo caqliyaadka nahyigu in la hormariyay ahayd maxaa yeele nahyigu waa cadam shayga aan jirin macduumka ah ayaa yar in isagu markiiba lagu hormaro ila alab اlicdaam kana waa iijaad shay in la hirgeliya aan jirin iyo in shaygii lagu daayo cadamkiisii iyo baqaau fixiya cadam marka nahyigaa dhib yaraan laha isagaana ka abxaas yarba amarku waaba dhib badan yahay sheekhu wuxuu hi alamru waxaa weeye alabu ficlin fal in lagaa dalba samayntii amarka waan ku soo marray baabulishtiqaaq baynu ku soo inuu laba nooc noqdo e, amr looga jeedo e, alqowl makhsuus waad soo marteen ayib waa kii baabuulishtiqaaq ku soo marray iyo amar looga jeedo الشhaأن والصifaة iyo mxuu kusooba sheegay sheekhu kale kusoo sheegay شhaأni iyo صifa wuxuu kusoo sheegay iyo ficil iyo ficil ayb ina amra fulanin lacadiim badi waa la shanuhu baabuاlishtiqaaq baynu ku soo haddaanan aan marka aanan sakatiin sidaa ma ahayn sabxada toddobaatan iyo laba ka fiiriya ayb kalishtiqaaqi min alamri bimacna alqowl اlmakhsuus sabxada toddobaatan iyo labo aw majaazan kalishtiqaaqi minhu min alamri bimacna alficli aw اsha'ni aw الsifa kaas marka kii xaaladda cadi umuur lagu jamcin jiray weeye kii marka awaamir lagu jamcin jiray caawa ayaad haysaan ayib oo qowl makhsuuska ah waa alabu ficlin fal samayntii baa lagaa dalbahaya binaxwi ifcal siiqadaas iyo wixii la halmaala ifcal haddii ifcal la yidhi wuxuu meeshaa ku saarahayaa siiqada ifcal wuxuu ku saarahayaa tahdiidkii iyo xikaayadii istifhaamkii buu kaaga saaraya maxaa yeelay dalabu ficlin tahdiidku ma aha fal samayntii lagaama dalbahaya tahdiidka xikaayaduna markaad amar ruux uu yidhi aad soo tabinaysaad jilayso ama aad matalayso ruuxii hadda kama dalbayso inuu falki sameeye wax horaan dhacay unbaad soo guurinaysa istifaamkuna waad soo martay inuu ahaa alabu iclaamin alabu iclaamin alabu istikhbaarin xog jirto unbaa lagu weydiiya ruuxa inaad dareensiisa mooyeen fal lagaa dalbaya samayntii ma jiro marka binaxwi ifcal wuxuu ku saarahayaa tahdiidkii ifcal baa ha ku yimaadee ma aha alabu ficlin xikaayadu ifcal baa ku timaadee maha alabu ficlin hadda lagaa rabe waa wax horaan dhacay ood ka xikaayoonayso ama alistifaamku waa alabu iclaamin waistikbaar ifcalba hadduu yimaado ha ku yimaade ahbirni baadiyo ii sheeg waxaad u jeeddaa waa maxay dee waa alabu isticlaamin lishay ee ma aha in ficil lagaa dalbaya samaynti dلبوا فicl w بنaحو افعل غayra kفi madluuli عalayhi bغayri naحو kufa naxو salي walyasm زaydun wuxuu rabaa hadda ifcashaasi inuu ka saaro shay xaggana amar xaqiiqa ahaan laakiin ifcal aan ku imanaynin hayra kafin kahadhid aan ahayn hadda ifcal utrug haddaan ku dho matalan nahyigu laftirkiisu waa maxay waxaa lagaa dalbahayaa inaad naftaada shaygii ka xanibtood ka joogsato hayra kafin wax ka hadhid aan ahayn madluulin lagugu tusay calayhi calaa alab اlficli bihayri naxwi cafan kufa kufa iyo wixii la halmalo kufa iyo liya kufa iyo midaan lagugu tusin baa loo yaqaanaa amarka amarku laba qaybood buuna mid sariixa iyo midaan sariix ahayn amarka aan sariixa ahayn waa amarka ku yimaada bikayri siiqati ifcal kufa haada haddii lagu dhaho waa amar liyakufa can haada haddii leeda waa amar kufa calayka haada markuu nabigu mucaad ku yidhi waa amar laakiin maa bisiiqati ifcal ma aha ifcal kuma imanin waxaana lagugu tusay marka ifcashaas lagugu tusay siiqo aan ahayn naxwi kufo oo kale kufo oo kale marka ifcal iyo ila siyaaqdii meesha ku jirtay afartaahaydi siyaqulamri afar weeye cinda ahlilcilm ficil amr sariixoo ifcashaasoo kale aqimi salaata oo kale iyo in ficil mudaaric oo laamul amri la geeyey lagugu tuso ifcashaas dalabo ficligii waxaa lagugu tusaya afartaas siiqo ee sariixa ahaa ficil amaroo de saxiixoo aqimi salaatoo kale ah iyo ficil mudaaricoo laamul amr la geliyo oo liyunfiq oo kale iyo liyafcal ayb iyo waltakun iyo wixii la halmaaloo kale waana ku badan yahay qur-aanka siiqada saddexaad waa ismu ficil waxaad u taqaaneen yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum idan ismu ficilkuna asaguna waa la mid siiqada afraad waa masderka naa'ib can ficlihi fadarba ariqaab oo kale iyo afartaa shiqo amarku ku yimaadaa sariixa ah ayib wixii marka aan afartaa mid ahayn amarna ku cad ama ku tusahaya waxaa loo yaqaanaa siiqatu amrin aan sariix ahayn tuu ka ixtiraasahaye hayra kufa aw hayra kufin ah madluuna calayhi bihayri naxwi kufa taasuu ka ixtiraasaya siiqdii afartaa inuu meesha geliyu rabaa kuwii aan sariixayna uu kaa reebo naxwu salli tuko waa ficilka amarkae caddaa haddee walyasum zaydun zayd ha soomo waa ficilkii mudaaricee la geliyey laamulamr waxaan kuu haray ismi ficilkii iyo iyo masderkii naa'ib can ficli labadaan baa ku hadha amaa kuwan kale ee kufa iyo utruk iyo liyakufa iyo waxaan leenaha waa maxay xagga daahirka waxay ka yihiin nahyi bay ka yihiin macna ahaanna waa amar macna ahaanna amar bay la mid yihiin ayib macnahaasu sheekhu ujeeda dhibba ma laha amarku waa طalab اlficli biاlqow marka la gaabayo mafhuumka tacriifka u fiican waa طalab اlficli biاlqow fal inaad samaysaa lagaa dalbahayaa bilqowl weedh baa lagaaga dalbahaya nahyigii buu u gudbay sheekhu asaguna waa maxay nahyigu marka la soo gaabsho waa talabu tarki bilqowl shay inaad ka tagtaa lagaa dalbahayaa weedh baana lagaaga dalbahayaa wanahyu talabu kafin shay ka hadhiddii oo daa in lagu dhaha weeye daa in lagu dhaho waxa ka hadh la yidhaahdo weeye bikhayri naxwi kufaa kugu jirta hadda la soco bikhayri naxwi kufaa meesha kugu jirta lianno kufa waa طalbu tarkin lilficil laakiin waa ficil amar wey amar bay meesha u joogta ha u qaadana marka inay nahyi tahay طalabu kafin shay ka hadhidii oo lagaa dalbo weeye bisiikatin lagaga dalba aan ahayn kufa iyo wixii la halmaala lanna kufa daahir ahaan waxaa weeye nahyi macno ahaanna waa amar marka wuxuuna ku yimaadaa muxuu ahaay nahyigu siiqiisu laba qaab basuu ku yimaada asagu ma sii dhib badno laba qaabunbuu ku yimaadaa inuu bisiiqati laa tafcal ku yimaado oo ta asalka ah laa tafcal ha samayni bisiiqati laa tafcal laa taqrabu الzina walaa taأkulu amwaal اlyataama sidaa ha samaynina idan idan inuu ku yimaado bisiiqati laa tafcal iyo inuu ku yimaado bisiiqati amrin uu ku yimaado bisiiqati amrin uu ku yimaado oo markaa tii hadda aynu soo maraynay ahayd kufo oo kale daahir ahaan waa maxay kufa marka lagu leeyahay waa nahyi macnaha hadda looga jeedana shaygaasi waxaan u jeeda daahir ahaan waa amar waa amar macno ahaanna waa nahyi labadaa unbuu ku yimaadaa ayb walaa yushtaradu lama shardiyo fiihima fi اlamri wاnnahyi isticlaau اlmutakalimi mutakalimku inuu isqadqaado walaa culuwuhu sarrayntiisa طabcan waxaqiiqatan cala اlmaطluubi minhu ma'muurkii iyo manhiyi weeye madaahib dhowra meesha ku jirtu ishaarahaya waa radd cala almuctasila waa radd calaa bacdi alusuuliyiin saddex madhab baa meesha ku jirta marka qolyo waxay leeyihiin amarku waxaa loo shardiyaa in aamirku uu yahay mustaclin xaggana uu yahay caalin alculuw walisticlaa farqi baa udhexeeya isticluhu waa in hadalkaadu uu ku soo bax calaa sabiili اtarafuci wاltakaburi wاlkhilada hadal adag oo qalafsan oo inaad waxaanoo dhanba aad qashiinsanayso u eg waa inuu ku soo baxo hada huwa اlisticlaa hadalka qaabka u soo baxaya shardi ma aha ninkuu ka soo baxaye mutakalimka inuu yahay inuu asagu xaqiiqatan sarreeya shardi ma aha mar waxaa la firinhayaa ruuxa mutakalimka daatadiis marna waxaa la eegayaa siiqada iyo hadalku qaabku u soo baxayo isticlaagu marka waxay khusaysaa kayfiyada iyo qaabka weedhu ay uga soo gudbayso ninka ku hadlay ee u jeedinaya cidda kale isticlaag waa middaas waa an yakhruja alkalaama cala sabiili اlisticlaa'i wاtakaburi wاlqahri ayb cala almukhaaab wuu ku soo bax kaasaa isticlaa la yidhah wadaaddaa shardiyey wadaaddaa shardiyey bacd اlashaacira wa bacd mxuu ahaay almuctazila ayaa shardiya asna sheekhu sawaabkun waa inaan la shardiyin culuwgu waa maxay asagu waa wuxuu u laabanayaa waa sifo u laabanaysa mutakalimka in amarka axadka soo gudbanaya uu ka sarreeyo rutba ahaan darajo ahaan dhaqan ahaan awood ahaan uu ka sarreeyo ma'muurka marka farqun bayna اlisticlaa'i wa bayna alculuwi midna waa sifatu kalaamin midna waa maxay waa sifatun fi lmutakalim labadaasay kale yihiin walaa yushtaratu fiihima fi اnnahyi waاlamri lama shardiyo isticlaau اlmutakalimi mutakalimku inuu isqaadqaado ama hadalka adkeeyo fii khitaabihi walaa culuwihi sarrayntiisa caada ahaan iyo rutba'aana lama shardiyo cala almatluubi minhu midka laga dalbay ficilka ama tarkiga marka intaasu madhabba waa ku radinaya niman yidhi waxaa la shardiyaa isticlaa iyo culuw wada socda waa la shardiyaa iyo niman la yidhi isticlo basaa la shardiyaa niman yidhi culuwi basaa la shardiyaa iyo niman yidhi midna lama shardiyo madaahibta dhowrka ayaa ku jirta midna daliil ma laha midna daliil ma laha ayb marka istilaaxii manaatiqada ayay marka qolyahaasi ku ta'aureen muxuu ahaa amrun biisticlaa wa cagsuhu duca wa fi tasaawi faltimaasun waqacad akhdari sullamkiisa ayay tilmaamahayaan haddii ruuxa aamirka u sarreeyana waa amar haddii aynu siman nahayna iltimaas baa la yidhaahdaa haddii adiga amarka soo gudbanaya aad hoosayso liidato ka wax laga doonahayana sarreeyana ducaa la yidhaahdaa waa iska istilaax kalaami ah oon luqada shuqul ku lahayn saasuu sheekhu u diiday wasiiqat اlmri mar hadduu hadda tacriifiyey khulaasadu yaan idsi wareerinayna nahyiguna waa طalabu tarkin biاlqowl bilqowl laguna dalbo siiqa aan ka ahayn kufa awliya kufa amarkuna waa alab اlqowl alab اlficli bilqowli siiqa aan ka ahayn kufa iyo wixii la halmaala ayib amarkii afartaas siiquna yeesho waana soo mar wuxuu u gudbay masale muhiim ah oo siiqat اlamri maxay faa'iidaysaa amarka mutlaqa ee mujaradka can ilqaraa'in wuxuu faa'idayaa wujuub inuu wujuub faa'iidayo inuu xaqiiqa ku yahay cinda almuxaqiqiin waana sida ahlu sunna ka sugan madaahibtoo dhan khilaafaadka laga soo guuriye bacdulmaalikiyo maalik ka soo guuriyeen ama bacdulxanafiya abu xaniifa ka soo guuriyeenna ma sugno khilaafkan dambe oo dhan waa khilaaf kalaami ah ahlu bidac dambe ay la yimaadeen iyo culummo aan ka fiirsanin masalada ee xaqiiqo wuxuu ku yahay fi lwujuub wujuubkaasna lagu xambaari fii jamiici mawaaridihi allaahuma inay qarina saarifa timaado min alasli kugu qasbaysa inaad ku xambaarto majaaskiisaba mooye qur-aankuna adilo badan baa hawshaa ku cad minhaa qowluhu tacaala waxaa ka mid ah falyaxdar iladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim hawshaa waxaa lagu yaqaanaa waa xukumkii waajibka waciid iyo ciqaab haddaad aragto waa min lawaasim اlwujuub min lawaasim اlwujuub wma kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyara khiyaro meesha haddii laga shaahay shay wuxuu noqday imaa waajib اlficli wa ima waajib اtarki in shayga laasimta in laga tago ama laasimta in la sameeyo qowluhu tacaala baa ka mida ibliis markii lala hadlay maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka cilada maxaa laga dhigay amar keliya taqriica iyo tawbiiqa iyo canaanta iyo wciidkaaba wuxuu ka yimid mukhaalafatu amrin nabiyulaahi muuse waalkii wuxuu ku yidhi afa casayta amrii mukhaalafat wuxuu nabigu ka soo qaaday ilaahayna qare inay cisyaan tahay cisyaanna wuxuu ka yimaadaa laba keliya ima mukhaalafatu amri waajibin aw irtikaabu muxaramin qur-aanku marka aad buu qadayaadkaas u qaadaa dhigay nabigu wuxu ur sal slm idaa amartakum biamrin faatuu minhu ma staطactum laazim weeye xadiidku umu salma fii qisat اlxudaybiya nabigu aad u cadhaysa markay aragtay nabi allow maxaa kugu dhacay wuxuui wamaa lii laa aqdab inii aamuru biاlmri falaa utabac maxaanan u cadhoonaynin amar baan qadimay oo laygu raaci waayey nabigu muxuu leehay marka amarka asalkiisu waa maxay waa wujuub idan qur-aanku iyo sunnadu asalkaas way qarireen caqlanna wa luqatanna waxaa weeye siiqada amarkii soo arortay mujaradada wujuub bay faa'iidaysaa ama luatan waxay isku waafaqeen luqawiyiin hadduu sayidku addoonkiisii biyo isii yidhaahdo oo uu siin waayo kadibna madheedh uu dul istaago oo u xanshiriyo waxay leeyihiin wuu mutaabaa maxaa yeel liannahu khaalafa amra sayidi sayidka amarkiisibuu khilaafay amarkiisii buu khilaafay marka caqlan wa sharcan masaladu waa iska sidaa sheekhuna asalkaas maray aan ka socon wasiiqat اlmri lilwujuubi wujuub bay fadaysa xaqiiqatan dhab ahaan ka aqiimu salaata muraadan bihi asagoo looga jeedo almaktuubaati salaadaha la farad yeelay bikhilaafi wasalli calayhim buu ka ixtiraazahaya lafdu salaad oo la ama yaa iman karoo loo jeed bimacna ducaa wasalli calayhim baa ka mid a wamajaazan buu ugu yimaadaa linnadbi sunanimo siiqatu amr majaaz bay ku timaadaa laakiin markay majaaz noqonayso waa inay qariino wadato qariina sarfisa can اlasli naxwu qowli tacaalى fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran baa layidhi maxaa yeele qariinada meesha taalla waa maxay waa milkiga qariina caqliya iyo mid lafdiya taallay leeyihiinoo ayagaa loo celiy waxaa le hadaad ka ogtihiin khayr iraadadoodii baa loo bandhigay waajibna sidaa lama yeele waa la jasmiyaa khayratulmukalafna laguma sii daayo <laughs> ayb midda labaad waa maalkiisii addoonku maalkaadii maalkaada ku furo weeye marka waajib lagama dhigi karo addoonkan aad u dirsanaysa hantida eed mukaatabka waayo waa maalkaadi wuxuu soo shaqeeyana waa maxay waa waxaadi tawasucan bay shareecadu u fasaxday meesha wujuub ma yaalo marka qarina caqliya iyo midsha iyo muxuu ahay lafdiya meesha taa la watahdi cafwan walibaaxu ku yimaadaa majaazan shay laguu bannaynayo kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum ayaa ka mida ayib iyo kuluu min aayibaati wacmaluu saalixan qaybta hore oo kale marka maadaama la yidhi kuluu min طayibaati maa razaqnaakum e, qaacidadu weeye asalka iyadoo e, xukmu shay yuctabaru biasli lah bixasabi cawaaradda la odhan jiray asal wax ha la cuno marka la fiiriyo waa shay iska mubaaxa shaygan cun shaygan e, cab waa shay laguu bannaynayo laakiin haddaad cuntadoo dhanba ka go'do iyo cabbitaankii taasoo keenaysa inaad dhimato marka waajib bay noqonaysaa cuntadii iyo cabbitaankii laakiin xukmu shayi yuctabaru biaslihi laa bixasabi cawaaridii meeshii la odhan jiray wey ayb waxay kale ku timaadaa watahdiidi goodi bay ku timaadaa icmaluu maa shi'tum hadda ma aha waxaad oddan waa u fasaxantihiin bilaa dembi la'aane ee ku dhaqaaqe waa maxay waa goodi hebelow adhiga sii daaweeyey waxa kugu dhac waa arki doontaay hebelow salaadda mar dambe u goo markaasaan isbaranaynaa waa hanjabaad tahdiid ayb qur-aankana dhowr meelood bay ku timaadaa walirshaad hanuunin taa hore intayna ka tegin ibaaxada markaan ku xambaarana siiqada waa markaan qabno alaslu fi ashyaa ibaaxa alaslu fi alashyaai alibaaxa dayib markaad qabto iman mayso in lagu xambaaro kelimadaasi cafwan lagu xambaaro ibaaxo lianna asla alibaaxa waxaa lagu ixaalaynayaa asalkaasaa lagu ixaalayn siiqadu ma faa'idaynayso haddaad qabto alaslu fi ashyaa ibaaxa ma dhihi kartid kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum iyo kuluu min aayibaat waxay faa'iideeyeen ma dhihi kartid ibaaxo limaada asalkii baaba la joogaaba siiqadu marka maxay soo kordhisay marka siiqada inaan ku xambaaro cala alibaaxa waay waa markaad qabto alaslu fi ashyaa alxadru alaslu fi lashyaai alxadru wataxriim markaad qabto yaan dhahaynaa siiqadu hadda faa'iidaysay ibaaxayo amar bay faa'iidaysay ayib taasa lagu baraarugo sheekhu wuxuu yihi waxay kole faa'iidaysaa walirshaad irshaad bay ku timaa siiqatu amrin oo hanuunin iyo tilmaamin tilmaamid wax la tilmaama imanaysa uu sheekhu ku yidhi daabidkay fuqaadu sheegaanna marka siiqatu amrin lagu xambaarayo irshaad lagu xambaarayo waa fii kulli amrin yarjicu ilaa maslaxatin dunyawiya yidhaahdaan fii kulli amrin yarjicu ilaa maslaxatin dunyawiya amarka ku yimaada waa amru irshaad bay u yaqaanaan amru irshaad adduunkii qaabkaad u dhaqmi lahaydeen iyo sida idiin roonayd iyo akhlaaqda sida ku wanaagsan iyo dhaqanka habboon baa laga hadlay ee shiiku waa waajib iyo xaaraan ma aha hawshu ay hawaab ka dhalan ama ciqaab ka imanayso kullu maa yarjicu ilaa maslaxati dunyawiya waxay ku xambaaraan amra irshaadin laa amra nadbin amarka goorma amru nadbi lagu xambaari hadduu seego wujuubkii waxaa lagu xambaari idaa kaana yarjicu ilaa maslaxatin ukhrawiya faariqaasay leeyihiin amru irshaadin weeye mehe waa amru nadbin wuxuu ka imanayaa nina u arkahayaa inuu khuseeyo maslaxa ukhrawiya oo hawaab baa ka iman nina wuxuu u arkaya inuu yahay dhaqan adduunyo khuseeya taasay ka duulaan ka qowlihi tacaala wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum beecan socda iyo howlahan weeyo waxay leeyihiin yaan hadhow la isqabsanin oo khilaafku badanin oo hantidii laisku inkirino tajaaxud iyo tanaakur dhicino waa istiiaar walidni buu ku yimaadaa idinkuna asaguna waa fastauu ayb waida xalaltum fastaaduu ayb marka waa waa lagu idmay weeye horaansoo lagaama mamnuucaha hadda waad ugaadhsan kartaan waad gabraaran kartaan waxaa la mida ah, ruux ba albaabka soo garacay haddii udkhul ma waajib baad oga mise waad u idintay inuu soo galo waa idnu bidukhuul mise waa waajib haddaad soo geli weydana madhar baa ku yaqaano wey ayib wata'diib buu ku yimaadaa ta'diibku qolyaa waxay dhhen irshaadku la mid yahay maxaa u kala qaadeen maxaad u kala qaadeen wadaaddan waxay leey maya ta'diibku waa ka duwan yahay ta'diibku waa maxay waa carbin kaana maslaxo guud oo dunyawiyu ahaa kanna waa rabaayadayn carbin in ruuxii la layliyo la loodiyo suu idab u yeesho ka qowli calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi muxuu ahaa saxaabigii cumar cumar bn abi salamata almakhzuumi uu ku yidhi kul mima yaliik kul mima yaliik waxaa kuu xiga cun alimaam shaafici fi اlum wa fi اrisaala amarkan wuxuu ku xambaaray amr wujuub amru wujuub buu ka xambaaray in shayga aan kuu xigin aad aada cuno meel foglaacdana waa xaaraan buu yidhi waana uuna ka dagaalamay shaaficiyada qaarkoodna way taageereen marka kitaabka umka mujaladka toddobaad iyo laba sidaasuu ku yidhaahdaa buwayqi mutasirkiisana risaalsaasaa ku qoran ayb nahyigaani waa litaxriim amarkuna waa lilwujuub marka asagu arka inay tahay aadaabe waa masaalix ukhrawiya sharci ee dunyaduna ku tacalluqda u arka xuquuqu naas baa ila meesha ka soo baxay haddaadan meel walba laacdo nin walba waxyoos la kacdo dhib baa ka mid dalka waa dhaqan xumo dhaqan xumo weeye oo sayul akhlaaq bay noqonaysaa makaarim alakhlaaq baa nabiga lala soo diray asagoo dhankaasuu u arkay waa iska ogow insha allah walindaar bay ku timaadaa majaazan digid bay ku timaadaa qul tamatacuu fa ina masirakum ila annaar waa digid ayb digidda iyo tahdiidka maxaa u dhexeeya waxay sheegaan wadaaduu yidhahdaan tahdiidku goodigii keliyaa la sii daynaya la raacin maayo wax lagugu samayn doono waxaa lagu dhihi hebelow adhiga sii daa ha tukan marka kaas waa tahdiid haddii laakiin la israaciyay dheheen goodigii iyo wixii kugu dhici lahaa markaasuu indaar noqdaa qul tamatacu maxaad la daba dhigay fa ina masiirakum ila annaar wuxuu kaloo ku yimaada watakwiin samayn siiqatu amrin oo ka warramaysa shay ilaahay samaynayo awood rabbaani ah Eh, kun fayakuun inamaa qowlna lishay idaa aradnahu an naquula lahu kun fayakuun tahay marka waa wadaadada kamaalulqudray dhahaan qolya taskhiir bay dhahaan ninba qaab bay ku dhuftaane hadda amarkan ma aha amar ruuxu ha la farhayo uuna ku waajibahaye waa awood rabbi oo kamaalulqudra looga jeedo weeye walimtinaan bay ku timaaddaa galladaysi ama mana ku timaaddaa oo markaa ka baxsan asalkeedii la qariina kuluu mima rasaqakum allah ilaahay wuxuu idinku irsaaqay cuna waa gallalaysi ee ma qasab weeye cuna waa waajib ninka tagna waa aaim ahlunaar hawshu ma ah wuxuu kaloo ku yimaada walikraam karaamayn iyo in ruuxii la maamuuso oo la qadariyo siiqatu amrin oo looga jeedo karaamayn oon looga jeedin dalabo ficlin udkhuluuha bisalaamin aaminiin aaminiin baa qarina ay sarfinaysa amarkii nabad ku gala weeye maxaa yeelay aaminiin waxaa la tusaya galo oo waxba idin soo gaadhi maayo annagaa idinku galladaysan idinku maamusnay idinku karaamaynay inaad jannada iyo daartaa gashaan marka macno walbo majaazia ah, qarinu wata caqliya sharciya ama lafdiya ah as wixii laga soo hadlayna muxuu ahaa siiqa amar oo mutlaqa oo mujarada min alqara'in maxaa lagu xambaari cala alwujuub waxay kaloo ku timaadaa wataskhiir sakhirid ayib taskhiirkuna waxaa looga jeedaa asukhriyatu bilmukhaatab ruuxii lala hadlayay in lagu jeesjeeso ayib oo labaha dilo kunuu qiradatan khaasi'iin baa layidhi khaasi'iin baaba laga daso ma aragtid kunuu qiradatan khaasi'iin daanyeero noqda iyo doofaro ayib waxay kaloo ku timaadaa hadda ma aha waxaa sameeya maba awoodaan ayaguy ayagii baa la bahdilahayaa la ihaanaysanayaa la quursanayaa waxyiina ka darana loo bedelay watacjiiz samrin waa in lagu horaysto car waxaa same lagu yidhaahdo marka kadibna lagu samriyo lagu shiindheeyaade faatuu bisuurati min milihi hadda ma aha amar loo fasaxay shay in la yimaado waa maxay waa la samrinhayaa ma awoodaan wey waxaysan keri karin ayaa lagu samriyey walihaana ihaanadu waa bahadilid ayib ihaanadu iyo hadda tii aan sooma taskhiirku faariq udhexe waxaa weeye ihaanadu waa in lala yimaada bilafdin daahiruhu inuu yahay alkaraama lafdi baa lala iman daahiruhu alkraam walkaraama muraadkiisuna uu yahay alhanة والتaxqiir ayb qur-aanka marka waa ku jirtaa duq inaka lagu leeh duq inaka anta alcaزiiz اlkariim baa layidhi daahirku waa maxay utiya bilafdin daahirhu اlإkraam واlkaraamatu wamuraadahuna waa maxay ataxqiiru wاlihaanatu farqigaasaa ihaanada ee udhexeeya taskhiirka yidhaahdaa aan iskaga socon sheekhu wuxuu hi waxay kole ku timaadaa midkan ihaanada ah qolyaa waxay ka cabiraan usuuliyiinta qaarkood tahakum tahakun kudigasho ruuxa lagu digto labahdilo ayb wاtaswiyatu buu ku yimaadaa in muxuu ahaayey lagu simo samee shayga ama ha samaynin ayb fasbiruu aw laa tasbiruu sawaءn calaykum ayb marka fasbirudu hore waa amru taswiya maaha amru iijaabin ma aha saasaa looga jeedaa waducaa buu ku yimaadaa alla bari weeye hadda amar ruux la farhaya maaha adaa baryo tamhaya rabbana firnaa dunuubana waisraafana fii amrina adaa tuugtamahaya marka ilaahay ma amray alla ii dembidhaafo i naxariisaad leeda duca wey wa tamani shay in la quudareeyo oo mxuu ahaayey la doono naxwu alaa an alleylu awiilu anjali bisubxin wama lisbaaxu minka biamali kun fulaanan oo kale ruux baa halkaa ka soo baxay mudhmudhmudh marka minimaa jeceshahayba markaasti hebel noqo in sha allahu tacaala taa marka macnid waa maxay waa tamani waxaad jeceshahay inuu hebel noqdo kun abaa khayta waa nabigu yidhi yoma tabuug kadibna uu noqday haddana aana weeye nabigu waa ogaabe waxyid oo ay ahayd uu nabigu jeclaysan asaga noqdo marka habeenkii ku dheeraaday wuxuu leeyahay maad faydantid allow maad faydanta habeenow marka waxaan waa iska tamani tamani baa la marka injalidaa dambe wey wuxuu ka hadlay ficilka injali ah ma aha hadda amare waa maxay waa tamani bay u jeedaan wuxuu kaloo ku timaadaa siiqaة اlmr waxay ku timaadaa bilkhabr khabar bay ku timaadaa warbixin إidaa lam tastaxyi fasnac maa شhiئta fasnac maa شhiئta daas wey fasnac ayb macnada waa maxay waa khabar waxay leeyihiin dhaqan waxaa waye ninka aan xishoonaynin wuxuu doonuu sameeyaabaa shaaricu kuu sheegahaya ruuxaan xishoonaynin wuxuu doonuu sameeyaa marka waxaa lagaga warramahayaa dadka aan xishoodka lahayn ee khuluqaa waayey xaaladood waxaa weeye an yafcaluu maa yashaa ayb qolya waxay dhe maba eh waaba eh, eh, nahyi qolyaa yidhi halkaa kaan la aaday niba meelba ku dhuftaa ayb waxaa leeyahay qolyahaan xishooynima waxay doonaan sameeyaane idinku xishooda wey qolya wa waa amar cad qolya waxa waa nahyi oo cadam ulisxaab baa lagaa reebaaya laakiin bal khabarka un ku dah waxay kale ku timaadaa watafwiid bandhigid shay lagu bandhigo bacd usuuliyiin waxay ka cabiraan midan ayada tafwiidka taxkiim inaad taragarta adaa laguu daayo waxaad wadna same ama idil ama idaa ama mxuu ahay dhaqaale aday ku taalla wale waxay dhan maye tasliim baan leehay inaad isdhiibto waan isdhiiba anugu waxaa kaasoo fuli aday ku taalla alimaam maxamed nasr marsi wuxuu yidhi tan hala dhigaa istibsaal hala dhoo buuri tan ka daaya taxkiimka iyo tasliimka ka daaye istibsaal baa la yidhahdaa ruuxu inuu naftii horo noqdo ayaa la yidhahdaa faqdi ma anta qaad saxaratu muxuu ahaaye eh, fircawn markay islaameen warku dhammey waxay yidhaahdeen annagu wax ayaga waa diyaar go-aanka annaga waan qaadanay fartaa doonto qor bay yidhaahdeen hawshu isaga u bandhigeen ma ah tafwiidku waa in shay ruux lagu bandhigo way tasliim way isdhiibeen eh, wuxuu ihi maxamed nasr marwas waa maxay waa istibsaal waa nafti hurannimo fidaa'iyiin wey nimanku sidaa laga dhigu yidhi macnahaasana ka fiican macaanidu hadday intuba muxtamalo tahay ka u wanaagsan baa la doortaa ka u wanaagsan baa la doortaa waxay kale ku timaadaa wtacajub lilmukhaaab taajub ayb tacajubkaama qolin waxay ka cabiraan tacjiib ay ka cabiraane nink ruuxii lala hadlahayey ee aamirku uu la hadlahayey ayaa yaa wereeriso lagu xidhahayaa ilaa wixii la yaabo qul kunuu xijaaratan aw xadiidan baa la yidhi ama dhagaxya noqda ama bira noqda haddee ruux ilallah muxuu same wayaabe see haddee anugu bini aadan baan ahay laf iyo luud ka koobanayseen dhagax ku noqonaya seen bira ku noqonaya asagaa marka yaa wareerisi yaabisaa lagu xidhaaya waada waxay ku miaaliyaan undur kayfa darabuu laka alamhaal nabi maxamed oo la yaab tusaalooyinka ay kuu sameeyeen marka adugu tacajub iyo tacajiib waxaa loo jeedaa binisbati lilmukhaaab ma aha binisbati ila allahi subxaanah wa tacaala waxay kale ku timaadaa walmashuura talabixin amar baa iman looga jeedo ila tali oon ahayn shaygan samee waa waajibe nebiyulaahi ismaaciil iyo aabihi ibraahim fandur maadaa tara ismaaciilo waa riyooda anoo ku gowracahaye bal fandur maadaa tara fircawn oo taaquudka adduunka u daraa'aya wuxuu ku leeyay shacabkiisii markii uu sii daayey nebiyulaahi muuse oo suxarada waxoodii la laqay oo la dhaabay muxuu ku yidhi tolkii la hadlay famaadaa ta'muruun buuhi ma isagaa la farhayaa ninka farqaada madaxu <laughs> malagiiba baa galay marka waxaa maxaad ku talinaysaa waa tala bixin waa tala wey waxay kaloo ku timaadaa walictibaar ictibaar inaad shayga ku cibro qaadato unduruu ilaa amarihi idaa amara ku cibro qaata wey ilaahayga sidaa wax u soo saaraya ee midhaha saa u kala soocaya yaa wax walba awoodo weeye marka waa ictibaar baa looga jeedaa ma aha ayib waxaa sameeya in loo jeedo wاtakdiib beenin ku timaadaa amar baa iman siiqatu amr looga jeedo shay lagu beeniyo faatuu bitowraati fatluuha in kuntum saadiqiin beenalayaal baa tiina keena waya towreed ee ma aha hawsha saa u wada waad fiican tiini iyo wanaxwi daalika wixii la halmaala ka taxsiir bay ku sheegeen iyo talhiif iyo amilo badan baa la keenaa muhiimaddu waa maxay waa majaazaad ku yimid maxaal khaas ah biqaraa'ina looga leexday asalkii qul mutu bikaydikum bay ku mid taxsiirka ruux in qoomamo lagu xidho iyo shalayto lagu xidho muutu bikaydikum ayb talhiifkana waxay ku sheegeen cafwan tasbiirna way sheegeenoo famahyi lilkaafiriin nabi allow koraa la yidhi gaalada ma aha macnaheedu sida ay sidaas sameeya amarkaasaa ku saarane waxaa iska sug weeye iyagaaba gu'i doone nebi allow waxyaaraha degdegi aan iskaga tagnay muhiimaddu waa maxay masalada u muhiimsa siiqat اlamr almuطlaqa waxaa lagu xambaarayaa cala اlwujuub ilaa bisaarifin qaacida usuuliya masale saddexaad buu u gudbay oo sheekhu muhiima wuxuu ku saabsan tahay mid la isku hayo siiqa amroo soo arorto la isku hayo qarina saarifa ma u noqonaya waxaan la xidhiidha mise uma noqonayo yuu hadda ka hadlay waidaa waradat hadday soo arorto siiqat اlamri hadday soo arorto bacda xadirin ay bacda nahyin reebid la iska reebay kadib shaygii aw isti'daani ama idan kadib bay timid bacda xadrin hadde waa amtilo badan ti hadda soo maraysan baa ka mid a waidaa xalaltum fastaaduu baa ka mid ah ayib walaa taqrabuuhunna xataa yathurna faidaa tataharna faatuuhunna min xayu amarakum ullah horaan maxaa lagu soo yidhi ha u dhowaanina ilaa ay daahir noqdaan faidaa tataharna faatuuhunna faatuuhunna waa siiqatu amr waxayna timid bacda xadrin oo bacda nahyin wa taxriim oo ah alaa taqrabuhunna waidaa xaalaltum fastaaduna waxay timid haddii uma dhowaan kartaan muxuu ahaa haddaad hayra muxili sayd lama ogolo laa taqtulu sayda wa antum xurum nahyi baa horreeyey kadibna waxaa yimid waa idaa xalaltum markaad ka baxdaan ixraamka fastaadu ugaadhsada marka waa siiqatu amrin bacda xadarin timid aw istidaan sunnaday ku badan tahay nabi allow al fii maraabid alhanami adhiga daljiifkiisi iyo xerooyinkiisa nabalome ku tukana saluu fii maraabid اlhanam ku tukada xerada adhiga ma waajib baa inaan xeryaha adhiga iyo saaladiisii iyo meelaha uu ku barqaday iyo banfadhigiisa aan ku tukano marka laysku haya waa amri timid bacda isti'daanin nabiga idan la weydiistay fi salaati fii maraabid اlhanam ayb waidaa warada siiqaة اlmri bacda xadrin aw istidaanin kaanat waxay noqonaysaa qariinatan istidaanka iyo xadrigaa wuxuu noqonayaa qariina liiraadati alibaaxa in loo jeedo way kuu bannaanta inaad ku tukato xeryaha adhiga iyo inaad ka tagtaba waa idiin bannaanta inaad ugaadhsataan inaad iska daysaanba sidaa wadaado badan baa ku tagay ayib shaafici xataa laga soo guuriyaa nas ahaan ka soo wadaadaha shaaficiyadu laakiin waa isku riixan kitaabu axkaam alqur'an buu ku yidhi kuma dhihin meel kale ku yidhi waa la isku madhabka labaad asaguna xooga badanee caanka waxaa wey waa in lagu xambaaro cala alasli in la yidhaahdo siiqat اlamr bacda xadrin aw isti'daanin waxaa lagu xambaari cala اlwujuub waajibkeedii baa loo dayn asalkiin laga dhaqaaqi maayo tanna qarina saarifa ma aha la yidhahdo madhabka caanka ee xooga badan muxaqiqiinta mar ay taageeraan qur-aankuna u makhraati kacayo waa in la yidhaahdo siiqat اlamri bacda xadrin aw isti'daanin waxay u celinaysaa siiqada calaa maa kaana qabla الnahyi wالtaxriim taxriimkii iyo nahyigii unbay meesha siiqadu ka saari shaygan wuxuu u noqon asal wuxuu ahaa qabla الnahyi wالtaxriim kaasaana qur-aanku u makhraati kacayo maxaa yeelay intaynan xarmanin xajka ee la odhan laa taqtulu sayda wa antum xurum aysan soo deg aan amarkaa imanin ugaadhi maxay ahayd in la ugaadhsado ibaaxadii bay u laabatay walaa taqrabuuhunna xataa yaطhurna faidaa taaharna fa'tuuhunna intaan xaydku imanin haweeneyda aan lagaa xarimin galmadeedii galmadu horan maxay ahayd mid bannaan bay ahayd bannaanid bay u laabanaysaa haddii shayga lagaa reebay qabla nahyi uu ahaa waajibna siiqadan amarka ee dambe timid waxay meesha ka saaraysaa nahyigii nahyigii hore iyo amarkii dambea isla dumi xukunku wuxuu u laabanayaa asalkiisii faida اnsalka اlأshhur اlxurmu faqtulu اlmushrikiina xayu wajadtumuuh ashhur xurum intuusa imanin ee nahyiga aan laysku dhejinin gaaladilkeeda muxuu ahaa waajib wujuubkiibu u laabanaya mid walba asalkiisii ayuu u laabanaya macnaha taasaana xoog badan adiladuna ay ku kulmaysaa madaahib lixa ku jirta masalada labada hadda midku asagu inoo sheegay iyo wujuubka iyo siiqaة اlamri bacda xadrin tuciidu الnahya ilaa maa kaana qabla الnahyi ayaa saddexdaa madhab baa u caansan kaasaana u saxiixsan aan iskaga tago maslada iska ogaada masla dhib badan wey madaahibtuna waa lixi kutubda muطawalaadka ka muraajaceeya hadda wuxuu ugu masalo kaloo muhiim ah laba masalo isa saaray oo ah amarka muطlaqa ah ma keenaa takraar mise hal mar inaad samaysaa ku filan amarka mulaqa canilqaraa'in ma keenaa fawriyo shaygii ma'muuru bihigaa loo degdego mise maya labadaa masalo ka hadlay wuxuu wa muqtada alamri amarka wuxuu keensanaya muqtado waa xugumkiisu maadaa yuair amaratuhu weeye muqtada alamri amarku wuxuu dalbanaya keensanaya waa maxay waa talabu almaahiya ay talabu alxaqiiqa ma'muuru bihigii in la sameeyo unbaa lagaa codsaday oo ma baxaya maro iyo maratayn iyo alaaثa miraar siiqadu ma keenayso min xay alwadc lugawi saasuu sheekh laa takraar laa takraaru ma aha walaa maratun takraar lagaama codsanin waa maxay inaad wixii soo celceliso walaa mara ayb laba madhabo meesha ku jira ayuu sheekhu tan ku tilmaamahaya sida raajixa siiqaة اlamri اlmuطlaqa اlmujarada min alqariina ma keento takraar shayga inaad soo celceliso haddaan ku dha maalan actiq cabdi hal addoonkaygunbaad xoreen mar labaad ma xorayn kartid maxay anuu ninkaan horeysan kuu diray xaggeed baasha ugu cishanaysaa waxaan kuu wakaashay طalliq zawjatii fulana hal mar inaad alaaq riday kaaga filan tahay kuma celcelin kartid shan goorna ma furi kartid gabadha maxaa yeelay waxa aan laguu diray fal baa laguu diray ayb laa takraar eh, eh, eh, cafwan walaa mara laa yaqtadii takraaran walaa maratan walaa maratan wadaaddaa ka niqaashay oo waxay leeyihin mara wuu keenayaa lianna xaqiiqata اlficli oo xaqiiqat alma'muuri bihi ayaaban haddaan mara aan aysan keenaynin amarba meesha ma yaallay dheheen wixii mara ka dambeeya aan ka niqaashina horta dhaha dalabkan lagaa dalbay wuxuu ku dhacayaa aqalu taqdiir inaad falki mar samayso wixii mar ka dambeeya aan ka niqaashno maradaa wax diidan ma jiro laakiin waxaa laisku leeya marada masiiqat lamri baa keenaysa mise waa daruura caqliya ma daruura caqliya shay baad ii dirtay shaaq aad ii dirtay waxaan ku hirgelin karaa markay u yar inaan hal mar sameeyo waa daruura caqliya leeyahay ma aha dalaala luqawiya ma aha ayb qolyana saasay leeyihin marka wuxuu yihi almaratu daruuriya wuxuu qabaa qolyaha wey qabo weeye inay ku imanayso min xayu adalaala caqliya caqligaa keenaye luqadu ma keenayso wala shayga haddaad ii dirto oon maro aanan samayn see ku hirgelayaa marka marada waa daruuriya buu leeyahay saasuu ujeeda asagu wuxuu qabaa inay tahay dalaala caqliya laakiin sawaabku waa inay tahay dalaala luqawiya sawaab ah siiqadaa keensanaysa haddii kale waa mustaxiil mustaxiil wey walal amarka mulaqa ah fawr iyo degdeg ma keeno shayga sameen lagu yidhi hadda inaad ku dhaqaaqdo keeni mahayo ra'yiga cadamulfawriya oo taraakhi ma keeno waa masaladii ahaa siiqat اlamri mujarada hal taqtadi alfawra aw اtaraakhi labadaa madhab baa jira taraakhiga niman baa u jabay nimanna fawriyada u jabeen imaamku wuxuu ku jira ragga qaba inuu keeno taraakhi taraakhi ayib fawr haddaad diiday taraakhi baa meesha yaalla deg ma keenta sheegay si dhaqsaa loogu dhaqaaqo iyo way keentaabaa laysku haya wadaadku fawriya ma keenta uu leeyahay marka waxay keenaysaa taraakhi laakiin taraakhiga ay qabaan shaaficiyadu iyo wadaadkan bermaag waa maxay waa bishardi salaamat alcaaqiba ay ku leeyihin taana hadde waa tacliiqu xukmin bimustaxiil salaamat alcaaqiba yaa ogaanaya lama ogaan karo maxaa yeelay marka waa iska dhib badan tahay sawaabku min xayu اlusuul waa in siiqaة اlamri اlmujarada ay keento fawriyay keentaa ظaahir اlkitaabna sidaasuu sugahaya faاstabiquu اlkhayraat wasaaricuu ammaanta ambiyada lagu ammaanay iyo ahlu khayrka iyo awaamirtoo dhanba waa sida wabittaali haddii min xayu eh, luga alcarabiyana haddaad addoonkaadi tirada isqini maaan oo iska shekeeyo ulbaa ku dhici ardaygaada yarka haddaad tira war iisoo qaba qalinka oo ciyaar iska bilaaba maxaad leedahay iisoo qabta eyga duubaad leeda waad garaacaysa naftaad ka goyn hadduu ku dhaho sheekhana amarka mujaradka ma keena fawriya maxaad leedahay afxumada yaa ku baraad leed ood kala baxaysa arbaalinka ayada marka waxay leeyihiin in la yidhahdo amarka mutlaqa taraakhi buu keenaa efooriye ma faa'iideeyo waa khuruuj can alkitaabi ninka yarka caawa maxaa si ka ah ya aabihii baa meesha ku jira haddii aabihii u geeyey wadaad kuuba rafaaday ayib marka taa <clears throat> aan iskaga tagno sawaabku waa sida wuxuu yidhi sheekhu nacam almubaadiru ninka u degdega lificil ma'muuri bihi wey ka u degdega falkii la amray inuu sameeyo mumtasilun wuu fartoomay waajibkiina waa fuliyey cala alarjaxi sida raajixa ah bal yanbaqii waxaa habboon alqaطcu bihi in la gooyo inuu waajibkii fuliyey masalo dhib badanoo usuuliya meesha ku tilmaamaya markaynu nidhi siiqada amarga mujaradka waxay faa'iidaysaa fawriyo ama waxay faa'iidaysaa taraakhi nimankii yidhi taraakhi bay faa'iidaysaa ishkaal baa ku yimid ishkaal ku yimid waa masale hadda uu ishaarayo ninkii yidhi taraakhi buu faa'iideeyaa yaa waxaa la yidhi shaygii la amro ruuxu hadduu u degdego markaaba sameeyo shaygii loo diray ma la yimid mise wuu xadgudbay ka jawaabaa la yidhi waxaa tidhahdeen alamru اlmuطlaq yufiidu الtaraakhi shaygii la amrayba markii saa lay amrayba waan ku boodo waan ku dhaqaqo waan sameeyey ninkan ma fartoomay amru اlaamir mise ma fartoomin ayb wuu fartoomay iyo ma fartoomin wuu fartoomay calaa sabiili danni iyo gebi ahaanba ma fartoomin iyo maya waa fartoomay qaطcan saddexdaa madab baa meesha ku jirta kii saddexaad marka doortay nacam wuxuu ku yidhi almubaadiru kii u degdegay lifici lma'muuri bihi mumtailun wuu fartoomay falki loo diray samayntiisa cala alarjaxi bal yenbaqii alqaطcu bihi waa sidaas ujeeda laakiin iska ogow khilaafka wuxuu ku jiraa uun siiqada muطlaqada ee mujaradada ah haddii siiqat اlamri lagu xidho shardi ama waqti ama sifa ama cilo wuxuu markaasi cilada ciladaa deg deg keeni karta iyo waktiga iyo iyo mxuu ahaaye sifada ayaa keeni kara masale kale u gudbay sheekhu oo ayadna iska masaa'ilka usuulka ee qiimaha badana walamru biاlmu'aqati laysa amran biqadaa'ihi bal yaxtaaju liamrin jadiidin ka xadiidi man naama can salaatii sida loo yaqaano weeye hailqadaau yaxtaaju ilaa amrin jadiid hailqadaau yaxtaaju ilaa amrin jadiid ayib shay ma'muuru bihi baa waqti lahaa shay lagu faray ma'muurku horta waa mukalafka mamuur mamuurkan celiyan dhibkiiraaba laga yaaba ma'muurku waa ruuxa mukalafka ah manhiguna waa mukalafkii shaygii lagaa reebay manhiyu canhu baan dhahaynaa kii lagu faray waa ma'muuru bihi soo ma wada soconno marka shaygii lagu faray hadduu leeyahay wakti oo wakhtigiisa aad la iman weydo oo wakhtiga baxo kadib ma la iman kartaa alqadaau yaxtaaju ilaa amrin jadiid yuu ku saabsan yahay masaladan marka usuuligaa laba lugood bay ku taagan tahay lug waana qaacida usuuliya lug oo niman baa daliishaday alamru bilmurakabi wa amrun biajzaa'ihi almru bimurakab shay murakaba haddii lagu faro waxaa lagu faray juz walba sidiisi baa laguu faray oo xukumka waa qaadanaya waxaa daliishada niman kale nimanka odhanaya alqadau laa yaxtaaju ilaa amrin jadiid baa daliishada alqadaau laa yaxtaaju ilaa amrin jadiid nimanka qaba marka alamru bilmurakabi cafwan nimanka qaba shaygii lagu faray ee wakhtiga lahaa ee xilligiisa aad la iman weyday ha dhowna waa la iman adoon amar kala sugin qaacidadaasay ku dhegan yihiin oo ah alamru bimurakabi amrun biajzaa'ihi waxay leeyihiin marka la efara shaygan la imow la yidhi shayga la ii diray laba gabal buu ka koobnaa ficlu shayi iyo ficluhu fi lwaqti almuxadadi lahu inaan shayga la imaado iyo inaan kula imaado wakhtigii loo xadiday ayb haddii wakhtigii loo xadiday u idhaafo waa juz min alma'muuri bihi oo idhaafay weli marka waxaa baaqi ah ficlu shay shaygii inaan la imaado marka xilligaa doonaan dhigahayaa marka alqadaau laa yaxtaaju ilaa amrin jadiid nimanka qaba qaacidaysa ku dhegeen alamru bilmurakabi amrun biajzaa'ihi juz walba xukunkiisu gooni u qaadanaya wadaadaha qaba alqadaau yaxtaaju ilaa amrin jadiid waxay ku dhegeen ayaguna qaacido maqaasida ama maslixi oo usuulka lagu daraasayo eedna la yidhaahdo alamru bishay fii waqti mucayanin fiihi dalaalatun calaa maslaxatin khaasatin bihi waa isku ogyihiin shay haddii lagu furo inaad wakhti mucayana samayso wakhtigaa wixii loo maagay buu qabaayo maslaxo u gooni ayaa wakhtigaa ku jirta haddii shaygii wakhtiga la dhaafiyana maslaxadii ma hirgelaysa yidhaahdaa alamru bishayi fii waqtin mucayanin fiihi dalaalat calى maslaxatin khaasatin bihi idan haddii waxaa duhurka loo magay xilligaa in la dhigo casarna loo magay ilaahay baa maslaxa ka og haddaad intaad xilliga bixiso meel kala dhigto waxaa meesha ka baxaysa maslaxadii maqsuudada ahayd lishaarici ayib halkaasay ku tageen ayaguna nin walba meelbuu marka ku dhegan yahay tiibuu sheekhu inoo sheegan walamru bilmuaqati ay wاlmru bاlma'muuri bihi almuؤaqad shaygii la isamray ee wakhtiga lahaa laysa amarkaa hore ma aha amran biqadaa'ihi farid lagu faray mar labaad qadayntiisi hadduu adahaan kugu dhaafo mar labaad soo qadli nimankaas waa kuwa nimanka odhanaya alamru bالshayءi fii waqti mucayani fiihi dalaalat calى maslaxatin mucayanatin calى maslaxatin mxuu ahay khaasatin bihi ayb nimankan haa nimankan sidaa qabaa waxay ku leeyihin abadan ma soo qadaynaysid ilaa biamrin jadiid amar waa in la helo amarka soo arooran wuxuu ku soo arooray naasi iyo naa'im man nasiya salaata aw naama canha falyusalli ilaa dadkaasa khusaysa idan taariku salaati camdan iyo taariku sawmi camdan ma soo qadaynaya asalkanuu ka baxaa asalkuuna ka baxaa ayib waaba haddaan qabno marka horeba inuu muslim yahay wey aad qabto bal yaxtaaj wuxuu u baahan yahay limrin jadiidin yamuru biاlqaضاء ka xadiii man naama can salaatin nimanka odhanaya marka iyadu caamidka ka sooga tego wakhtigii wuu soo qadaynaya waxay uga qiyaas qaataan naaimka iyo saahiga uga qiyaas qaadanaya ayb waliba marka ayg waxay leein waa qiyaas awlawi ah qiyaas awlawi ah nimanna waxay dheen mee waa mafhuum muwaafaqe aad soo marteen faxwalka taabkii ahaa min baabi الtanbiihi biاladna calى alaclى haddii kii macduurkaha ee naasigii saayiga soo qadee caamidkii kas ooga tegay baa ka mudan inuu soo qadeeyo taa marka waxay u laabanaysaa qaduhu iyo ka dabatagu muxuu ahaa mazawaajir baa mise waa jawaabir dadre waa zajri waxaa weeyaan looma baahna ninkan inuu soo qadeeyo ayib waa loo bahanya inuu soo qadeeyo cafwan caamidkaa ka mudan weeye in la zajriyo oo sanka lagu dhufto haddana waa jaabir waa kabid dhaawacii ku gaadhay salaada ku dhaafta lagu kabahayo ninkan naasigaysaayigu waa macduur waa in loo kaba laakiin nin kasba oga tagay kabid ma laha in marka waciidku quwaaxo unbuu ku kambi karaa marka halkaasay ka baxaysaa masaladu waa masale iska dhibad ah, iskaga tagna insha allahu tacaala sawaabkuna sida loo badan yahay alqadaء waa yaxtaaju ilaa amrin jadiid hada huwa almurajax fi اlusuul wuxuu u gudbay sheekhu wاlأmru bاlأmri bالشhayءi laysa أmra bihi wاlآamiru bilafdin yatanaawalu laa yadkhulu fiihi cinda اlأkari laba masalo isa saaray masalada hore iyadu waa masale iska dhib badan fi اlusuul laba farc bay leedahay laba farc bay leedahay mar in waa saddex ruuxo meesha taagan saddex ruux mid waa aamir ninna waa ma'muur oo midka koobaada midna waa ma'muur labaad ayib waxaan ku idhi maxamedow mukhtaar waxaad fartaa inuu masaajidka igu yimaado anigu aamir baan ahay mukhtaarna waa muxuu ahaa maxamedna waa muballiq mukhtaarna waa ninkii loo jeeday hawsha in la gaadhsiiye tii baa laga hadlay waalamru biاlamri bishay farid lagu faray inaad shayga ruux sii farto laysa ma ahaanin amran bihi ay biاثaali amarkii ka soo baxay aamirka ninka saddexaad ma toos ba ugu dhacahayaa oo wujuubki iyo takliifu ma ninka saddexaad buu qabanayaa mise takliifka ka soo baxay aamirku ka labaad buu qaban labadaa masala la isku haya wax kale ba ah taayibintaa wey ma ninka hadalkoo la baashiray ayaa mukalaf ah bilma'muuri bihi mise waxaa mukalaf ku ah ninka saddexaad oo ninkan waa muballiq xaaki iyo naaqil wey soo warkaa lama fahmi ayib intaasaa laisku haya laba farac ay leedahay mid waa bilaa khilaaf midna waa khilaafi suuradda khilaafka waxaa weeye haddii amarkii anigu aan soo qadimay ee ninkan aan ku idhi hebel gaadhsii uu ku dhex yimaado lafdi tusahaya amar ninka saddexaad khuseeya waa bilaa khilaafin ana alamra biاlamri bishay waa amrun biاثaalث taa waa bilaa khilaaf ka xadiiثi ibni cumar markuu gabadhi furay xaydada ahayd nabigu cumar muxuu ku yidhi murhu amarka ayuu ku dhacay cumar buu ku dhacay falyuraajichaa baa la yidhi siiqatu ficil mudaaric baa la keeno wadata laamu lamr kaa waa amrun bibni cumar bilaa khilaafin maxaa yeele siiqada waxaa ku yimid lafdi amar uu wato oo khuseeya aalidkii aalidkii markaasoo kale muran ma laha ta khilaafiga waxaa weeye marka la yidhahdo maala muruuhum bisalaa salaadda faraa la yidhi ayaga lama sheegin muruuhum bisalaa caruurta iyo wax khuseeyo oo lafdi amarba meesha ku jira ma jiro marka waxaan leenahay awliyada iyo waalidiinta ayaa waajib wuxuu ku yahay in caruurtooda ay salaada iyo khayrka faraan laakiin suuradii hore bilaa khilaafin waajib waxaa ku ah ibnu cumar inuu soo ceshado marka way kala duwan yihiin suurana waa khilaafi midna khilaafi ma aha labadaas lasku khaldin ayib <clears throat> wاlamru biاlamri bالشhayءi laysa amran bihi bihi ay bilma'muur الثالث way hadda la socda yaan yaan loo lagu khaldamay sidaa uu sheekhu marayna waa qowlu jumhuur اlusuuliyiin waana suuradii khilaafiga wuxuu ka hadlay midda bilaa khilaafiga ah meesha kuma jirto ya ma'muur الثالث taani buu noqon hade marka saddex ruux laga soo tago aamirka laga reebo aamirka marka laga reebo ayib laysa amran bihi ay bاaani oo midka labaad ah haddii marka aan saddexa ruux aamirka ku darana aalis buu noqonaya xadiidkii gabadha ansaariyad markuu nabigu mimbarka samaysanaya kama fi saxi waad garanaysaan wuxuu ku yihi muri khulaamaki waxaad fartaa annajaar yacmalu lii acwaadan ajlisu calay wuxuu hi addoonkaada waxaad fartaa inuu iisoo sameeyo mimbar aan ku dul fadhiisto ka khudbeeyo muri khulaamaki annajaar yacmal lii acwaadan meeshu waxaan leenaha markaasi ma kii khilaafigaaba mise kii bilaa khilaafka ah kii khilaafiga ah w ayb ya kii khilaafiga wey leanno siqa amaroo asaga ku meesha kuma imanin muri khulaamiki annajaar yacmalu lii acwaadan baa la yidhi haddaad reebto ood laamo u qadarto markaa wabar kale wey laakiin hadda ya <laughs> marka suura khilaafiya wadaadadu geliyeen laakiin haddaan dhano yacmal way reebantah waa jawaabu amrin kadib waxaan leenaha waxaa ku jira meesha amar khuseeya aaniga oo marka waa tii bilaa khilaafka ahay suurad saddexaad masale saddexaad buu u gudba masale labaad cafwan aan dhaho masale labaad waxay khusaysaa intaana taa ka tegin jumhuurta warkeeda aana ka tegin midda xataa khilaafiga niman ba waxay odhanayaan ama lafdigu ha wato amar khuseeya aaniga ama yuusan wadanine marba hadduu maqsuudku aaniga yahay waa ma'muurun saraaxatan mubaasharatan alimaam alcabdari shaarix mustasfa lilhazali baa rajaxay kuna dagaalamay wakadalika ibn eh, alxaaj eh, sharxiisa mustasfaha umm labada shar waa mafquud wey midna lama hayo marka iyagu waxay leeyihiin maqsuudka dhana aamirku u hadla wuxuu ahaa ninka labaad buu rabay ninkan wasiil waasidu iska ahaa waasidaha ku nafbixine ninkii loo jeeday amarka saaray leeyihi ra'yigoodu ra'yi saalan maaha ayib muhiimadduna marka maxay noqotay masalada khilaafa muhiimaddu waa maxay haddaan helna qariina fii amri اlaamiri qariino keenaysa in amarku ku wajahan si toos ah aaniga waa ma'muurun bilaa khilaaf haddayn qariino jirinna waa maxalu khilaaf in qaamat qariinatun calى iraadati الtabliiغi faاthaani waa ma'muur haddii kale waxaan leenahay amarku wuxuu khaas ku yahay midkan waajibku takliifku qabanaya hadda wuxuu u gudbay ninka aamirka ah ama naahiga ah hadalkii ka soo baxay ama amarka ka soo baxay caamka ahaa ma gudogelaya asagu waxayna ku dhisan tahay ma'muurku iyo aamirku waa inay laba xaqiiqo kala noqdaan takaayur aamir la yaqaan iyo ma'muur la yaqaan naahi la yaqaan iyo manhiya la yaqaan waa in la helo haddaad tidhaahdo ninka aamirka ah wuxuu amray asagaaba kow ka ah waxaa isku mid noqonaya yataxid اlaamir wاlma'muur waxaan rabay hawshu inay laba kaga noqoto makhadka masaladu waa intaa aan ka socon wاlaamiru ninkii ummadda wax faray bilafdin weer ku faray yatanaawalu asaga wada gaadhayo camimaya asagii aamirkaabu lafdigu camimaya laa yadkhulu fiihi fi اlmri fi اlma'muuri bihi ma gudagelahayo cinda alakari haddaynu qabsano lianlaa yataxida alaamiru wاlma'muur bay ku cileeyeen ayib maalan haddaad tidhahdo furuucda fiqiyaadka marka kitaabu dalaqad maraysaan waxaad tidhi nisaau lmuslimiina tawaaliqu baa tidhi muslimiinta haweenkoodo dhan way furan yihiin taadu ma furmaysaa haddaad tidhahdo wuu ku jiraa kow bay ka bilaabanaysa ayb waxaa tiri waxaan furay haweenka muslimiinto dhan baan furay idan taadu kow ma ka bilaabanaysa idan taas masle halkaasi khuduucaysa halkaas furuucdaasa ka mida ah iiga waa masle iska dhib badan waxaan loo kala qaadaa tafsiil baa ku jiro aan kala qaadno shaarica iyo khalqiga kale shaarica iyo khalqiga ambiyada iyo rusushu amarkoodu kow ayaa kaa soo gelaya nahyiga ummadda ka reebaana kow ayagaa soo galay waxaa lagu ogaaday biqariina sharciya wama uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum ribo walba waa mawduuc midda u horraysan waxaan ka bilaabay tii qoyska ayaga adeerkii tiisi iyo reer bani haashim toodii baan ku tumanay intaan tu kale la gaadhi maxaa yeelay shaaricu waa ka duwan yahay bini aadamka kale khilaafka wuxuu ku saabsan yahay aamirka ah min alkhalaa'iq alaakhariin aan ahayn alrusul walambiya aan ahayn khilaafku intaas ayuu ku kooban yahay wuxuu u gudbay masalaha hadda wax nagaga xidhan aan jirin oo iska baxi kalaami ah ashcari ah laakiin aan iska dhahno uun cinda ahli اlcilm iyo ahlu الsunna waاljamaaca kalaamku waanu soo maray waa alfaadda iyo macaanidaas alfaadda kaa soo baxaysa adiga ee lagu hadlayo xuruuftii alfaadda le huwa alkalaam macnaha naftaada ku guntamaya intaadan hadlin ka hor kalaam lama yidhaahdo fi kitaab illah وفي سuنة محaمد وفي إجmاع اللغوiيiن وإجmاع الفقهاء أmا kitaaبka ilaahay umu ciisa maxay tihi maryam inii nadrtu liلرaحmaani sawma falan ukalima اlyوma insiyan bay tii juuqna la hadli maayo kadibna waxbaa la weydiiye waxaana waad wadatay ka hadal baa la hawshaa socon maysa hadal faashaarat ilayh ishaaرadu waa maxay maxay ka turjumaysaa naftaada waxaa ku jira la hadla soo maha ishaaradu waxay ka turjumaysaa la hadla ani hay aadine isaga fiiriya wey kalaamkii macnihii naftaada ku guntama nafsiga lagama soo qaadin kalaam qisatu zakariya qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaa layaali mise alaaa ayaamin bay ahayd alaaa ayaam kadibna maxaa la yidhi fawxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wacashiya wuu ishaaray ilaa ramsa cafna ah marka fawxaa ilayhim ba haddana waa ishaaro macnihiina waa guntan yahay ayib hada waa maxay waa qur-aanku meelo badan ba hawshaa ku caddeeyey amaa luqawiyiintu itafaquu cana alkalaama ismun wa ficlun wa xarfun meesha wax ku jira yaa u socdaba aday kuu tala oro ajrumiga iyo ka soo hel ibnu maalig iyo kutub luqa waxba kama jiraan waa hawl iska rafaad ah allaa yatakallama ama yidhaahda haddaan maanta hadlo islaantadu way furan tahay oy tidaa war waxaan ku weydiiyey alaabtii ayada ahayd waan la ahay xaggeed dhigaysa oo farta saa u yidhaahdo inaysan ka furmaynin bay ku ijmaaceen wuxuuna ku dhaartay hadduu la hadla maanta ayada ama uu hadlaba inay islaamtu ka furmayso wax walboo la weydiy madax gundhiyaa fartu ishaara indhuhu ka jawaabaa maanta dhan waa daruuriyama hayaa laysa bikalaamin sunnadu maxay tidhi ina allaha tajaawaza lii can ummatii camaa xadaat bihi anfusuha maa lam tatakalam nabi muxuu yihi xadiiu nafsi ba lakin kalaam lama yidhaahdo maa lam tatakalam aw tacmal bihi qur-aanka iyo sunnada iyo ijmac lugawiyin wa ijmac اlfuqahaa waxaas lama yidhaahdo kalaam hadduu ku soo aroro fii kitaab illah wa fii kalaami الnaas asagoo loo jeedo warkii macnawiga ahaa waa la qaydaa wayaquuluuna fii anfusihim baa ley lama dhihin wayaquuluuna intii lagama aamusin hoosta cumar wuxuu ihi inii zawartu kalaaman fii nafsi i cajab geliye oon raba inaan kala hormaro khudbadii abubakr fii saqiifati bani saacida ayib dhiba ma laha idan in la qaydamay ka kalaan ma noqdo baxdigaasu hadda raba inuu bilaabo waxaa laga hadlahayaa amarkii nafsiga ahaa dad maqsho waa maxay waxay ujeedaan amar lafdi amar nafsi ay u qaybiyeen hawsha shaaciro amarka nafsiga ah waa macnahan naftaada ku guntamay intaadan weli hadlin hebel markaa rabo biyaha isii intaadan biyaha isii dhihin maxaad doonaysaa biyaha isii inaad dhahdo taasaa marka kalaam nafsi ah ama amar nafsi ah ayib kan lafdiga ana waxay dhaheen waa siiqa daala cala alamri الnafsiy falsafadaasu hadda rabaa inuu masale ku jirta ka hadlo ayib waxayna uu hoosgeliyey masale iska dhib yaraydu ahayd alamru bishayi nahyun can didihi miya mise ma aha annahyu can الshayi ma amrun bididihiba baxigii noocaasa la yaqaanay ayuu hadda inoo dhexgeliyey baalki nafsiga wuxuu yidhi wlamru nafsiy wlamru nafsiy waa maxaa hadde amarkii nafsiga yani macnihii qalbigaada ku jiray eed bishayin laysfaro mucayanin mucayanin waa ixtiraas nimankaa sheegta hawshaan ka hadlaya ashaacir waxay leeyihiin shardi waxaa weeye shaygu inuu mucayan yahay oo uusan ahayn hayru mucayan haddaan ku faro ka axadin min khisaa'il kafaara ahalaaث ma baxdigu kuma jiro kow waa inuu xaggana u yahay mudayaq xagga wakhtiga waa inuu mucayan yahay hayru mubhamin waa inuu yahay mudayaq اlwaqti hayra muwasacin ayb labadaa marka la helo ayuu baxdigu khuseeyaa oo maxaad oga soo reebteen waxaan oga soo reebay reebnali haddaad shaygu usan mucayan ahayn alamru bishayin ka laasimi maayo nahyu can waxaan ku idhi maalan qoor xoree baan ku idhi khisaalka far baan joogaa ma ka laasimaysaa inaan kaa reebaya saddex bari ma soomi kartid oo toban miskiin ma quudin kartid oo ma arid bixin kartid markaad usan mucayan ahayn qaacidadu ma soconaysay dheh waa inuu mucayan yahay hadduusan mudayaq ahaynna alamru bishay nahi cadadii iman mayso oo haddaan maalan ku idhaahdo waa inaad tukato fii wali waqti salaa waa amr ka dhalan mayso inaan kaa reebay wasط alwaqti iyo aakhirahu inaan kaa reebay marka markuu noqonaya alamru bishayi nahyu can didi waa in la helo horta maamuur bigu uu yahay mucayan wabitaali uu yahay mudayaq اlwaqti hayra muwasac labada ujeedaa wاlamru الnafsiyu amarkii nafsiga ahaa bishayin mucayanin lagu faray maala taxarag waa amar lafdi ah macnaha taxarag baa wuxuu ku guntamayaa qalbigaada marka waa mucayan xarakaa lagu faray nahyun weyuu ku yidhi sheekhu can didihi oo cadam ulxaraka ah didkiisii alwujuudiyi ahaa mid jiro uu inuu yahay oo muuqanaya waana qowl ashaacira waman tabacahum baa ku raacay sababan kaana noqoya wujuuban noqoya wujuuban kaana aw nadban ama waajib ha noqdo ama nadba ha noqdo kala qaad malay ku leeyihiin matalan waxaan u jeedaa haddaanku idhaahdo waxay dhibka isku hayaan haddaan doono inaan ku dhaho taxarag taxarag haddaan damco inaan ku dhaho macnaha dhaqaaq ah waxaa weeye bidaat waxaa weeye laa taskun dhaqaaq markaan ku leeyahay oo amarka aan qalbiga ka bixinayo isla markaa qalbiga waxaan kaa reebay laa taskun baan ku nahyi baa ku jira wey laa taskun ayib marka alamru الnafsiyu bishayin mucayanin nahyun cadidi laba mid weeyo inuu maamuurka uu leeyahay maamuur biga uu leeyahay addaad fara badan iyo inuu did waaxida leeyahay hadduu did waaxida leeyahay isagu khilaafku waa iska yaryahay alamru bالtawxiidi waa nahyun can الshirki alamru bاliimaani waa nahyun can اlkufri ayb alamru bالsawmi waa maxay waa nahyun can اlifطaar ayb markuu hal didbasa leeyahay asagu waa iska dhib yaryahay waa kaas amiladaasaan ku siiye hadduu addaad badan leeyahay maalan waa alamru bilqiyaam oo kale alamru bilqiyaam istaag haddaan ku furo waxaa ka soo horjeeda fadhi foorarsi sujuud jiifsi isdaadin intuba waa maxay waa did addaad اlqiyaam wey addaad اlqiyaam marka hadduu alamru bishayi shayga la haduu did waaxida leeyahay iyadu muran badan kuma jiro didkaa waa lagaa reebay imaa istilzaaman wa ima bisiiqa calaa khilaaf hadduu addaad fara badan leeyahayna axaduladaad miyaa laga wada reebayaa mise kulligood baa kaa reeban shay walbo asaga haddii meesha la helo uusan ma'muur bigi hirgelaynin baa kaa reeban mise mid ka mida kaa reeban laa bicaynihi ka khisaal waa khilaaf iyagoo u iska dhib badan sawaabkuna fi lusuul waa istilzaam istilzaam weeye almru bishay waa nahyun can diddi istilzaaman lanno shayga markaan ku faro anigu waxaan ku faray lafdan wa xaqiiqatan inaad istaagto inaadan fadhiisanin oodan foorarsanin oodan galgalanin oodan sujuudin oodan rukuuci waa maxay shayga aan ku faraha keensanay in laga fogaado haddaan hawshan aadan ka fogaanin seed u istaagaysaa ayib anigu tawxiid baan ku faray iyo alla aaminid iyo iimaan baan ku faray haddoodan shirkigi iyo kufrigii ka tegay haddii sad alle u aamini marka inay dalaal dalaala istilzaamiya tahay caqliya ayaa raajixa wadaadana waxay dhaheen siiqadaa ku tusaysa siiqada waa dalaala lugawiya wadciya alamru e- e- nafsiyu bishayin mucayanin nahyun way cadidihi waa inuu joogo xarakadu waa ma'muur wujuudi ah e, sukuunkuna waa did wujuudi ah waa inuu yahay cadami lama rabo wujuban kaana ahaaya wa lagu faray aw nadban fadalika الnahyu caynuhu sooma jeedaan fadalika midkaas waxaa wey annahyu caynuhu alamru bishayin mucayanan lagu farayhe waxaa weeye waa nahyigi qudhigiis maxay ku leeyihiin taxarag markaan qalbiga kaa idhi taxarag waxaa la mid ah oo qudhigeeda oo nafsaha wadaatuha ah laa taskun macnaha qalbigayga kudamee taxarag ah isla markaana wuxuu la mid yahay oo qudhigiisa ah oon xataa muqaayar ma ahee muxuu ahaayey ha xasilin ha xasilin caynu warkaasay u jeedaan marka waa iska aafo waa iska aafo wey sawaabkuna waxaa weeye xataa kuwa nafsiyiinta qaba inuu istilzaam weeye ayib ama alafdiyu alamru bishayi lafdiyi hadda amrigii nafsigaaba ka soo taga amrigii lafdiga waa kaan ka hadlayna annagana khuseeya nabankanaba khuseeye falaa caynu walaa yatadaman waa adcafu اlaqwaal wey ka iska ogaada ama alamru اlafdiyu amarka alamru bishayi lafdan nahyun can didihi miya lugatan mise waa nahyun can didihi istilzaama wacaqlan wuxuu ihi sheekhu falaa caynuhu shaygii lagu faray nahyigii qudhigiisi ma aha laa lafdan E, e, mxuu ahay wadcan walaa yatadamanu ay walaa yastalzimhu buu ujeedaa waana baail ra'yiga asaga ah laa caynuhu ma ah waa sax taxarag iyo laa taskun isku mid ma ah waa laba lafdi oo kala duwan isku macana ma ah laakiin ystalzim walaa yatadamanhu baa baail ah markaan ku idhaahdo laa taskun ha xasilin markaan ku dhaho waxaan oga jeedaa dhaqdhaqaaq baan oga jeedaa isku lafdi ma aha isku macnona ma aha laakiin midkood hirgelintiisa waxay ku xidhan tahay kii kale mesha inu ka baxo marka istilzaamkaa sax ah marka iska ogaada midda ayadaa sawaabkuna saasaa ah, sax ah tan damba ina khusaysa alamru bishay baa la yidhahdaa hal huwa nahyun can didihi am laa waa laba khilaaf annahyu can shayi amrun bididihiba asna waa khilaafi labada madhabba waxaa saxan inuu labaduba ay yihiin istilzaam ay ku asaxahay haddii kale waxba suura geli maayo wuxuu ihi wuxuu u gudbi masalo kaleo dhib badan oo la yidhaahdo aamirku waa labo aamirku inuu waaxid yahay inuu tacadudo ma'muuru bihigu inuu waaxid yahay inuu tacadudo tacadud اlamri wاlaamiri baa la yidhaahdaa wاlma'muuri bih tii buu u gudbay wax badan oo ku xidhanna ma jiro fiqiyaadka ma kale laakiin masaa'il baa ku yimaada aan u baxno wuxuu wاlamraani labadii amaree soo fushay in lam yatacaaqabaa haddaysan iska daba dhicin labadii amar inay xidhiidhaan iyo inay isdaba dhacaan mid un weeye aw tacaaqabaa ama way isdaba dhaceen laakiin waxay ku xidhan yihiin bimukhtalifin ay bima'muurin bihi mukhtalif labadii amar waa isdaba dhicin ama isma daba dhicin baa meesha kuu taalla toore waa maxay in lam yatacaaqaba isma daba dhicin wey ta dambana way isdaba dhaceen wey laakiin markay isdaba dhaceen waxay ku tacaluqaan laba xugmo kala duwan mamuur bihi kala duwan naxw salli wa sum salli sum baan ku salli tuko sum labadan amar haddama isdaba dhaceen waa isdaba dhaceen ayib oo tacaaqabaa weeye tacaaqabada dambay miaal u tahay la soto hor miaal uma aha tacaaqabaa weeye ayib laakiin waxay ku tacaluqeen bimukhtalifin bihi bimamuurin bihi mukhtalif midna waa salaad midna waa soom waa laba xugum oo kala duwan waa laba ma'muur bihi oo kala duwan fahumaa labadaa amar khayraani ay mutakaayiraan mar hadday ay isdaba dhaceen laakiin laba xugum ku kala tacaluqahayaan waa laba xugum kala duwan midna waa wujuubu soomin midna waa wujuubu salaatin ayb horena waa maxay lam yatacaqaba hadde taayurku abak ismaba raacinba hadde kanna mar buu soo baxay kanna xilli kaluu yimid isku waktiba ma aha maantaan shay ku faray waxaan ku idhi salli ragcatayn maanta waa ka hore miaalkiisu in salli ragcatayn baan maanta ku idhi beri jumcayn waxaan ku ihi salli ragcatayn salaadan maanta aan ku fari waa salaad goonaa tii aan beri ku fari doonana waa tugoon lianna waa amraan lam yatacaaqaba aslam idaa tacaaqaba oo ismar isdaba dhacaan waxaan eegaynaa maxay ku tacalluqeen isku shay mise laba kala shay laba kala shay hadday yihiinna waa khayaraan laba suuro marka mutahayiraan baan hadda haynaa midna wakhti baa kala baxsan midna waa isku wakhti laakiin waxaa kala duwan xukumka ama maxkuumu ama ma'muur waxa u taqaanaan wakadaa waxaa lamida inta caaqaba alamraan labadii amar hadday isdaba dhacaan laakiin bimutamaailayn laba shay oo isku mid ah bayna isku daba dhaceen walaa maanaca khalad weeye wahunaaka maanicun baa saxa laadaa iska gooya wa maanicun min atakraar wa maanicun mawjuudu min atakraar labadii amar way isdaba dhaceen waxayna ku tacalluqaan laba shay oo isku mid ah laba xugum oo isku mid ah wa maanicun hunaaka mawjuud maanic baa jooga diidahaya min atakraari amarka inuu soo noqnoqdo miaal ahaan ka uqtul zaydan uqtulhu baan ku uqtul zaydin zayd dil uqtulhu dil waa maxay wa amraani mutacaaqiban isdaba dhacay oon wakhti u dhaxaynin waxay ku tacalluqaan biqatli iyo qatli zayd la dilo wa hunaaka maanicu min atakraar waxaana jira maanic diidahaya qatliga inuu soo noqnoqdo diidayo waana maanic caqli ah maxaa yeelay zayd mar haddaad disho marta dili kartaa dhimaybe tag maxaan dishaa maa yumkin haddaan suurka gooyo aan aakhra u diro ukhtulan dambe waa maxay waa tawkiid laba xugun ma keenaysa waa towkiid adkayn way dhuujin masalada tacaddulamir waxaa kaaga xidhan ma'muuru bihigii ma soo noqnoqonayaa mise oo laba xugun baa iman mise hal asagun baa la dhuujinaya ma ta'siis baa meesha ka iman mise ta'kiid intaa un bay baxdi ku saabsan waa baxdi iska caqiiban sii tabar badnay actiq zaydan actiq zaydan baan ku idhi zayd xore oo xore mar haddaad xorayso zayd labaad ma jiro hal laba ku dhufaan ninkii ramiiga carartay buu runtii haddee marka hal laba ku dhufaa layidhi marka wuxuu yihi cararti haddii hal laba ulood candhada loo geliy soo ordi mayso mise waxa laga hal laba ku dhufin waa hal ama waa laba yidhahdeen asal madursho weeye ayib maanicaas marka waa maxay waa maanicun caqliyun maanicun caqliyun wey fahumaa marka maxaan leenaha kuwan tior wuxuu ihi fahumaa khayraani mutakhayiraan labadan xugum maxay yinayda mutaxidaani qaطcan labadan xugum amraani mutacaaqibaan mutacaliqaan ku tacaluq bimutamaailayn wahunaaka maanicun min aلtakraari caqlan fahumaa mutaxidan waa hal xukuma waaxida oo la celceliyey intaasoo looga jeeda wax kala baa asini maan asini maan waxaa tiri matl warqalaysi warqalaysi warqalaysi maxaad leedahay meeqa qalin baad ninka u dirtay inaad maskaxa furtaa la rabaa ma og tahay warqalinisi qalinisi qalinisi baan ku shan goor baan ku celiyey meeqa qalin baan codsaday hal qalin mise shan baan codsaday macnaha laga hadlaya waa intaa wax kale ma aha ateen bay la tahay ka socdo sheekhu wuxuu ihi waidaa kaana aani macuufan naxw sali hadda waa maxay wuu kuu soo gooye hadda intii hora sooya soo qadari waa amraani tacaaqaba wa tamaathala waa laba amar oo isdaba dhacay oo haddana isku midoo isku shay ku tacalluqahaya walaa maanica min atikraar tii hadda aad haysay maanicun meesha ka saar waidaa kaana aani amarka labaad hadduu yahay ka hore daba dhacay macuufa mid ku cadfan ka hore naxwu sali wasali baan ku tuko oo tuko hunaa waa maxay waa amraani tacaaqaba watamaaala sali iyo sali weeye wa axadumaa macuufun cala alaakhar ayib maanicna ma jira hadda ma inaan hadda tukado haddana tukado wax diidi baa jira fa waa lagu dhaqmay bikulli minhumaa liannahumaa hayraani takaayur xaggee ka yimid waawi caطifa aad keentay caطfigu wuxuu keenayaa takaayur salaadana waa tukan weeye waa taasisanoo kale mutaxidaan ma waa mutakaayirayn mid walba iskii baa lagaaga rabaa waan la kulmin kara war tuko oo tukaankooda waan tukan haddana mar labaad baan tukan ayib intaasaa laga rabaa furuucda fiqiga ku xidhan maxaa ka mid ah xadiidkii fi saxiixayn ad garanaysaan nabigaa saxaabadu ku idhi salluu qabla اlmaqrib rakcatayn saluu qabla اmaqrib rakcatayn faqaala fi اثaaliثaةi liman shaa meeqa salaadood buu nabigu saxaabada u diray halkaday ku xidhan tahay saluu qabla اmaqrib rakcatayn saluu qabla maqrib rakcatayn waa maxay waa amraani mutahayiraan miya tacaaqaba cafwan amraani tacaaqaba watamaaala haye walaa maanica min atakriir haye maxaad leeda waa xadun macuufun miya mise ma aha cadaf ma jiro idan meeshaad saar leeda maa laydinka rabaa ma mutaxidkaaba ma mutaqaayiraanba ma xugun kulo ayib mutaxidaan wey laba laba kacdood basaan loo diray muslimiintaas waa tahay sheekhu wuxuu yidhi ixtamala afan aan iska tagna kaas fain lam yakun hadduusan ahayn haddana waa maxay waa maca tacaaqub wa tamaul weli kuu socota labada amr waa mutacaaqibayn waa mutamaailayn ayb laakiin cadaf baan jirin fain lam yakun axadumaa macطuufan calى اlaakhari naxwu salli salli waa ta idiin soo socotee oo miaalka hadda aad sheegteen ee salaadda maqrib tan khusaysaay salli salli fayucmalu waa lagu dhaqmayaa bikulli min cafwan ixtamala wuxuu ixtimaalaa atasiisa salaada kale madax bannaan wata'kiida isku dhuujinna waa ixtimaalaa isku dhuujinta idinku doorateen marmana caaw xilli kale waxaa dooranaysa idinka idinta allah ayib in la yidhaahdo maadaama eh, mid maanic uusan jirin tasiisku wuxuu ka imanayaa maanic ma jiro wey waa amraani mutacaaqibayn mutamaailayn maanic min atakriirna ma jiro wey min atakraar saasuu yidhi tasiis baa jira ninka odhanaya waa ta'kiid wuxuu ka eegahayaa waa isku mutamaailayn weeye isku xillina dhacay xaggana uusan jirin weeye fasli iyo eh, kala bixid xagga wakhtiga uusan jirin wqad qiila waa waa la yidhi bikuli minhuma min atasii watakiid usuulkooda waay tank waa lagu xambaarayaa laba xugum kala madax banaan waay niman waa xugum waaxidoo la dhuujiyey wa qiila waxaa la yidhi bilwaqfi waa laga joogsan suuradana waa laga istaagi ilaa bidaliilin yadulu cala takaruri aw tasiis ayb ra'yigaas dambe ee waqfiga ayaana xoog badan rayiga odhanaya markay sidaa dhacdo qariinada cadamu maanici takarurkaasna wuxuu keenayaa tasiis tamaaulka fi lxukmna wuxuu keenayaa tawkiid marka laba qarina istacaarudaya hala sugo daliil khaarija nimanka odhanaya ee waqfiga ayaa xoog badan ayaa xoog badan ayib iskana ogaada maxalukhilaafku waa marka aadan kii hore samaynin maxalulkhilaafi waa idaa lam tamtail biاlamri اlawali haddaan ku dhaha salli ragcatayn ood ku boodu tukato haddana salli ragcatayn ta dambe waata cusub ee waxaa laga hadlaya adoon weli dhaqaaqin ma'muurkan weli jaan qaadin inaad celceliso baa laga hadlaya maxalulkhilaafi waa idaa lam yamtail biاlamri alأwal ayib waila fahuma mutahayiraan sheekhu wuxu uhi wasiiqaة الnahyi lلtaxriim siiqaة الnahyi waa iska dhib yartaa iyadu ma yadaan ku istaagnaa mise waa bal ayadaas kaga joogna in sha allahu tacala